الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة أن إن شاء الله تعالى alcifa walxasaana dhowrsanida wax ka mid ah ayaynu ka warrami doonaa in qofka muslimkaa waxna ilaahay subxaana wa tacaala wuu faray inuu sameeyo waxna waa laga reebay ama waa laga nahiyey inuu samaynin waxaa lagu amray haddaad samayso ajar baad helaysaa waxaa lagaa reebay haddaad ka tagtan oo ilaahay dartii uga tagtan aysana ajar baad helaysa labaduba waa ajar alkafu can ilmuxaramaat cifadu ama dhowrsoonida aynu markaa sheegaynaa culammadu way qaybqaybiyaan oo ilaa afar qaybood bay ka dhigaan laakiin inagu qayb ka ka mida baynu ka warramaynaa mar waa cifa can ilim oo laba u qaybsanta marna waa cifa can ilmuxaramaat oo laba u qeybsanta innagu waxaynu ka warramaynaa alcifa can ilmuxaramaat cifa can ilmuxaramaat dhowrsoonida uu qofku xaaraanta ka dhowrsado marna carabkay ku saabsiisantahe waa cifatu lisaan qofku inuu carabkiisa ilaaliyo oo waxa xunuu ka ilaaliyo marna waxay ku saabsiisantahy cifat lfarj aw xifdi lfarj qofku inuu farjigiisa dhowro oo zine iyo xumo ka dheeraado ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa walaa taqrabu الzina inahu kana faaxishata wasaءa sabiila ha u dhowaanina baa la yidhi ha zinaysanina lama odhan waxaa la leeyahay ha u dhowaanina zinada zinada waxaa ka horeeya muqadamaat waxay leedahay waxa la yidhaha dawaaci الzina waxa qofka ku bixiya inuu waxa ka sameeyo waxaa ka horeeya ka dheeraada baa la leeya ha u dhowaanina haddaba dhowrsoonida la dhowrsanaanayo alcifa can izina lala imanayo waxay ka mid tahay sharcigii soo degay intii maka la joogay inta badan tashriicaadku madiinay ku soo degeen qur-aanka madanigaaba ka warrama qur-aanka makiga inta badan caqaa'idda iyo akhlaaqiyaadku ka warrama mas'alada tan ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka makigaabuu si xooggan ugaga warramaya suwar badan oo makiya ayaa alle subxaanah wa tacaala kaga warramaya haddaba wax waliba misaalladay ku fiican yihiin nusuusta badan waa laga yaabaa inay in badan maqasheen aan amhilada tilmaamo suuratu taxriim ilaahay wuxuu kaga warramayaa subxaanahu wa tacaala lix haweena ayaa suuraddaa ilaahay kaga warramaya lix haweenaa lagu sheegay lixda haweene suuradda tani ka warramayso laba waa la waaninaya oo waa xaasaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ridwaan ullaahi calayhin waa caaisha iyo xafsa oo waxoogaa isku dayay hinaasa intuu qaaday inay dumar kale nebiga ka dheereeyaan labadaa ilaahay suuradda wuu ku waaninayaa waxaana looga warramayaa afar dumar oo kale afarta dumar ee kale laga warramayo laba nebiyaa qaba laba nebi baa qabay laakiin waa ahlu naar baa ilaahay ku tilmaamaya waxaa la tilmaamayaa markaas jannada iyo wanaagu waa waxaad shaqaysataa awalana nebi baa i qaba ama sheekh baa i dhalay ama nebi baa i dhalay ama aan dhalay asalhaan lagu badbaadi maayo haddaanad tawxiidka iyo dariiqa saxa amarin qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa ambiye carruurtoodii u taag waayo ay lumeen nebi nuuxoo ilmihiisii u yeedhaya oo diido ka baxsaday quraanka aanka ilaahay wuxuu ka warramayaa nebi ibraahim oo aabbihii la hadlaya oo u diiday halkanna waxaa lagaga warramayaa laba dumara oo laba nebi qabeen oo diiday oo ahlu naar noqday وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة luuطi kaanataa taxta cabdayni min cibaadina صaalixayn fakhanataahuma falam yugniya canhuma min allahi shaya waqiila dkhula الnaara maca adaakhiliin ilaahay wuxuu tusaale idin siinayaa baa la yidhi gaalnimada laba tusaale imra'adii nuux haweenaydu nebi nuux qabay iyo haweenaydu nebi luud qabay oo labaduba aan ambiyada raacin ee ahlu naarka ka mid a marka labadii haweeney nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahy dariiqaa haddaa martaan ahlu naarka ku biiraysaan weeyaan waxaa kaloo ilaahay tusaale ku siinaya laba haweenoo nebiya qabin laakiin ahlu jannaha waaweyn ka mid ah laba haweena idan qofku waa waddaduu maray ku xidhantay dhaqanka iyo suluugu la yimaadabay ku xidhantay waxaa kaloo la tilmaamayaa qofta dumar inay shaksiya mustaqila leeday ninkeedoo nebiyana inay dariiqa dalaalka carari karto ninkeedoo fircawnana inay mari karto maxay dariiqa saxa وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين fircoonkii ugu gaalnimada badnaana ilaahay wuxuu ka warramay oo haweenaydu qabayana islaamtay oo ay dadka fiican ka mid noqotay qofka dumar ee labaadee ilaahay uu uga warramayo haweenkii nebiga iyo muslimiinta ka dambaysaba waa maryam maryama bnata cimraan waa gabadha qudhe magaceedu qur-aanka ku soo arooray marka koowaad lix iyo labaatan jeer baana ilaahay magaceeda qur-aanka ku sheegay oo gabadha qura loo abtiriyey iyadoo quri kuma qorray maca aabaheed baa ku qoran maryamadii ina cimraan ahayd baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala maryama maryama ibnatu cimraan maryamadii ina cimraan ahayd baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala idan waa qofka dumar ee magaceeda haddii la akriyo ajarka la helayo ilaan qur-aanka nebigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam Eh, xaraf kastoo aada akrido cashara xasanaad baad leeday baa layidhi ma idin lihi buu yidhi alif laa mim xaraf maahe alalifu xarfun wallaamu xarfun haye walmiimu xarfun maryama bnata cimraan masaajiraad ka helaysaa magaceeda markaad akrido waa miim ra ya magaceeda waa afar ibna waa alif iyo ba iyo nuun iyo ta waa cimraan waa cayn iyo miim iyo ra iyo iyo nuun intaasoo ajaraad helaysaa magaceeda qura haddaad akrido oo qur-aanka ku akhriyo idan haweenayda tan ah haweenta qura ee magaceeda qur-aanka ilaahay uu ku tilmaamay waa haweenay cibaado iyo wanaag ku caanbaxday cibaado iyo wanaag ku caanbaxday halka kan sifada alla ku sifaynaya koowaad waxa weeyaan inay tahay mid dhowrsoon oo farjigeeda dhowrtay wa maryama bnata cimraan allatii axsanat farjaha bay lahayd maryamadii ina cimraan ahayd ee dhowrsanaatay farjigeeda dhowrtay baa ilaahay leeyahy xuma ka dhowrtay dabeetana fanafakhnaa fiihi min ruuxina eanu ku afuufnay ruuxayaga wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubi wa kaanat min alqaanitiin ee rumaysay ilaahay kelmadihiisii iyo kutubtiisiiba ee ka mid ahayd kuwa qaanidka ah kuwa cibaadaysta kuwa khuduuca waxay dhahdaan halka kan qadaayaadkii cibaadaadkii iyo awaamirtii rabbiye ay fulisay waxa laga soo horumariyey dhowrsanaantay dhowrsanaatay nawaahidii iyo xumaha ay ka dhowrsanaatay sida awgeed ayaa qofka dhowrsanidiisu waa diin waa waxaa ilaahay ku ammaanaya maryam qur-aan badan baa ilaahay kaga warramaya oo qur-aan madaniya iyo qur-aan makiyaba leh waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaahay markuu ka warramayay kuwa liibaanay qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun waladiina hum can ilagwi mucriduun waladiina hum lizakaati faaciluun wاladiina hm lifuruujihim xaafiduuna ila clى aswaajihim aw ma malakat aymanuhum fainahum gayru maluumiin faman ibtagىa waraءa dalika faulaa'ika hm اlcaaduun ilaahay markuu sheegay kuwa mu'minkee liibaanay sifaat baa lagu tilmaamay inay salaadooda ku khushuucaan inay laqwi iyo xumaa ka dheeraadaan inay zakada sameeyaan sifaadka lagu sheegay waxaa ka mid a wladiina hum lifuruujihim xaafiduun waa kuwa farjigooda dhowro baa ilaahay wixii xalaasha u ahaa mooyaane wax kale farjigooda ka dhowro markaase xagga dambe lagu tilmaamay ulaaئika hum lwaarisuuna aladiina yarisuuna اfirdowsa hum fiiha khaaliduun jannada booska ugu sarreeya firdowsi waa acla aljanna jannada halka ugu sarraysa kuwa dhaxlaya sifaadka ay leeyihiin ee wanaagsan ilaahay wuxuu ka mid dhigay inay ka mid tahay xifdu lfarj ilaa la yidhi waalxaafidiina furuujahum walxaafidaat wadaakiriina allaha kahiira wadaakiraat acadda allahu lahum makfiratan wa ajran cadiima kuwaa dhowrsoon ee farjigooda ilaaliyey iyo kuwa ilaahay xusay iyo kuwii ka horreeyeyba ilaahay wuxuu sheegay kuwa in loo diyaariyey dembi dhaaf iyo ajar weyn inay aakhiro helayaan waa la faray qof kastoo mu'mini inuu farjigiisa dhowro qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim qul lilmu'miniin waxaad ku tidhaahdaa baa ilahay yidhi kuwa iimaanka laga helay indhihiina laaba dheh wayaxfaduu furuujahu farjigiinana ilaaliya dheh dalika askaa lahum baa ilahay yidhi sidaasba u tahaaro badan ama u fiicnaan badan haddaba masأalada tan ajarka qur-aanka iyo axaadiista ay ku sheegayaan waa ajar hayru caadiya ah. maala maalinta qiyaamaha waa maalin adag waa maalin khamsiina alfa sana ah konton kun oo sanadooda waa maalin cadceeddu dhowdayo waa maalin qof waliba uu dhididayo dembigiisu intuu leekaa waa maalin kadeed badan intaan janniya naarba laysla gaadhin kontonka kune sannadood ee halkan la jooga laysku xisaabinayo ayaa kadeeda ah. kadeedkaasi dad baa jira ka badbaada iyagu dad baa jira kadeedka ka badbaada waxa uu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam markaa toddoba ayaa maalinta qiyaame rabbi hooska geeya waxay culammadu yidhahdaan waa carshiga hooskiisa hadhka ama hooska carshuraxmaan toddoba qof baa iyagu maalintaa hadhsada oo ka badbaada qiyaamaha kadeedkiisa toddobadan waxaa ka mida ah dad acmaal waaweyn sameeyey waxaa kaloo ka mid a ah dadka dhowrsanida uu ku dadaalay dadka acmaasha waaweyn sameeyey maxaa ka mid a ah? alimaam alcaadil buu nebigu yihi imaam muslimka u taliyo cadaalad sameeyey ummad ninuu cadaalad sameeyey waa rajul cadiim ummad dhan ninuu cadaalad samey waa manziladii cumar iyo abibakr iyo ragga ragga ahaa ay ku tageen wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markaa imaamka caadilka ah wuxuu nebigu ku xigsiiyey oo imaamkaa ku daba naban mid isagu naftiisa ka adkaado dhallinyaro ah shaabun nasha'a fii cibaadati rabbi dhallinyaro ilaahay cibaadadiisa ku barbaartay in dhallinyaro ah dhallinyaradu waa fudayd dhallinyaronimadu waa fudayd laakiin ninka isagoo dhallinyaro ah waayeelka noqday ee ilaahay cibaadadiisa laasimay kaasi imaamka caadilka abuu la koox yahay waxaa kaloo nebigu sheegay qof qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay waa nin cibaado badan oo jamacaasi aanu dhaafaynin salafi rag baa la sheegaa yidhaahda afartan sannadood allahu akbarta koowaad imaamku ima dhaafin jamaco qura maaha waa takbiirat lixraam nebiguna muxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam afartan salaadood ninka takbiirada soo gaadha afartan maalmood baan leeyahay afartan maalmood ninka takbiirada soo gaadha shahaada baraa'a baa la siinaya inaanu ahlu naarka ku biiraynin xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam arbaciina yowma ninka takbiirat lixraam ka qayb gala waa dadka helaya buu nebigu ku tilmaamaya bara'a min annaar bara'a min annifaaq waa laba shahaado idan waa qof qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay wuxuu kaloo nebigu ku daray laba nin oo ilaahay dartii isu jecel wax kale oo ka dhexeeya aanu jirin laa hanti walaa qabiil walaa abtirsiinyo walaa wax kaloo isu keenaa ma jiro waxa isu keena wuxuu qofkaa ku jecel yahay uun ilaahay dartii inuu qof jidka wanaagsan maraya warajulaani taxaaba fi llah ilahay dartii bay isu jeclaaday ijtamaca calayhi watafaraqa calayh taasunbaa isu keentay ku kala tagaana kuwaasina aakhiro meesha fiican bay ku diraan inagu kaynu u soconna waa kan ku xiga markaa dhowr kaluu nebigu sii sheegaya oo uu ka mid yahay nin wax bixin badan oo midigtiisu waxay bixiso bidixdiisu aanay ogeyn oo uu ka mid yahay nin ilaahay xusay keligii oo ilmeeyey way yar yihiin dadka intay habeenkii istaagaan keligood cibaadaysta ee ooyaa way yar yihiin waa laga yaaba jamacu markuu joogo ee imaam cod fiicana ku tukinaya inaad iska yara khushuucdo ama ilmaysidba laakiin inaad keligaa gurigaaga intaad istaagto warajulu ayuu nebigu ku tilmaamaya dakara allaha khaaliya ilaahay xusay isagoo keliya cidila joogin fafaadad caynaa indhihiisa ooye waxaa kaloo haddaba ka mid ah dadkaa maalinta qiyaame badbaadada noocaasii helaya rajulu طalabathu aw dacathu imra'aة mansabin ذات منصب وجماal إلى نفسه نeبgu wuxuu hi nin ay u yeedhay gabadhi marka hore waa nin rujuulo dareemaya marka labaadna nolosha caadiga inta badan raggaa hunguri badan oo dhibta raadiya tani waa cagsiga nin isagii lasoo doortay rajul ay gabadhi hungurayso u yeedhay gabadhu gabadh caadiya maaha waa daatu mansabin wa jamaal waa gabadh quruxna leh xasabna leh ama mansila rafiica status leh social statuskeedu waa aba gabadh abar kalaaska abaqal culya ka tirsan idan gabadhani magac iyo maamuus abar kalaaska hadday ka tirsantahay olmos inay hanti haysatana waa u waa gabadh magac iyo maamuusba leh quruxna la siiyey waa wixii qofku uu gabadh ku dooni lahaay oo dhan ayay u muuqataa laakiin ku jawaabay buu nebigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam inii akhaafu اllah inii akhaafu اllah gabadha ilaahay baan ka cabsanayayo ilaahay dartii uga tegey haddaad xumaha ilaahay dartii uga tagto waxau nebigu tilmaamayaa maalinta qiyaame ee dadku kadeedku haysto inta kadeedka ka badbaada inaad ku biirayso inta carshuraxmaanka harhsanaysa inaad ku biirayso waxaa kaloo qur-aanku inoo sheegaya fadiiladaa sare dadka helay nebi ka mid ah yacni iyadoo practicalah markan iyadoo si yaryaa la sheegay laakiin iyadoo practicalah ayaa ilaahay qisada haddana qur-aanka inoogu soo arooriyey nebi yuusuf oo wiil qurux badan ahaa laakiin saynu naqaano la tuuray walaaladii god ku rideen dabeetana qolo socotay heshoy ay iibsatay boqorka laga iibiyey gurigiisii imraatulcasiis loo geeyey nebi yuusuf markaa guri buu ku nooliyey ninka meesha maamulo gurigiisiiya gabadhuu qabay oo culamadu tafsiir ay yidhahdaan gabadh qurux badan bay ahayd sulekha ay sheegaan magaca oo ay qurux ku tilmaamaan ayaa nebi yuusuf hunguraysay nebi yuusufna wuu ka dhowrsaday hunguri qura maaha waxay isku dayday inay dalabto weliba waxay tijaabisay meel uu ku qanci karo inuu ku badbaadayo inay geyso waqallaqat alabwaaba baa ilaahay albaabada oo dhan way xidhxidhay waraawadatu alatii huwa fii beytiha raawadatu waa doondoontay baa la yidhi almuraawada sika waa xodxodatay si kastoo ay u heli lahayd waxaa kaloo la sheegay waqallaqat alabwaab albaabadana way xidhay lama odhan allaqat waa xidhxidhay intay adkayn karaysay oo meel uu amni dareemi karayo ayay hagaajisatay kadib baa waxay ku tidhi hayta lak soo dhow adaan diyaar ku ahay bay leedahay inta badan way adagtay gabadhu xataa hadday xumaa doonayso inuu iyada ka soo baxo nolosha caadiga ee la yaqaano gabadha xishoodunbaa ku jira inta badan raggaa guri badan oo waxa kani ka yimaada laakiin tani waxay tilmaamaysaa qisadii oo cagsiya qofka hadlaya ee wax raadcaynaya ee wax doonaya oo gabadha lafteeda markaasuu diiday gabadh qurux iyo mansab iyo jamaal iyo guri fiican iyo meel hagaagsan leh weliba waa iyadaa sayid u ah waa addoonkeedii dhanka kale markaad eegtana waa qariib inta badan qariib kuma xishoodo meel aan lagaa garanayn markaad tagto waxaad sodhanaysaa dee malaa waad fasaxantahy laakiin aabba iyo adeera iyo reeruu meelahay joogaan waad siro dhudhubayaan ceeboobin baad si leedahay cidlada laakiin lama ceeboobo saxankaa maaha ama meelaa aan cidibo kaa garanay markaad joogto lama ceeboobo nabiyullaahi muusa nabiyullaahi yuusuf tolkii lama joogo abihiiyo reerahoodii waa laga keenay meelaa cidina ka garanayna uu addoon yar ka yahay buu joogaa meeluu addoon ka yahay waan cidi garanayni buu joogaa waa dhallinyaro qofku markuu dhallinyarada yahay iyo xooggii soo dhami jooga waa ma guursan reer ma leh oo ninku hadduu reer leeyay de waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo wuu dhowrsanaanaya reer buu haystaa reer ma leh idan waxay idhaahdaan meesha tan waxa yaalla dawaacu zina kullaha wixii qof ugu yeedhi lahaa inuu zina ku dhaco dhammaanteed waa nin waa dhallinyaro waa addoono magaca ilaashan maayo markaa nolosha caadigaa loo eego gabadhu iyo waa qurux badantay mansab bay leeday iyaduu sayid u ah guri cidlaabay joogtaa iyadaa u yeedhaysa xawaalay ibnulqayim ilaa shan iyo toban masalo u tiriyaayo uu leeya waa dawaacu zina baa qisadatan ku jira laakiin muxuu ku jawaabay qaala macaada allahi inahu rabbii axsana mawaay inahu laa yuflixu اaalimuun wuxuu ku jawaabay qaala macaada allah ilaahay baan ka magan galay buu leeyay waxaad sheegayso ilaahay qofka mu'minka ahi yatacawad qofka mu'minkaa waxaa caado u ah inaanu xooggiisao qura ku kalsoonaanine rabbigii inuu magansado wax kasta wax kasta inuu rabbigii magansado iyaaka wa waiyaaka nastaciin ilaa wadaanu kaa kaalmo dalbayna acuudu billahi min ashayطaan اrajiim atacawud xumoo dhan wuxuu leeyay macaad allah ilahay buu magan gelaya waxaanu tilmaamaya inahu rabbii axsana mahwaaya inahu rabbii damiirka inaad alle u celiso oo ah ilaahay waa nimceeyo god buu iga soo saarayo waa dhibtii rabbiga iga soo saaray ee nicmadana siiyey macaasidiisa ugu abaalgudi maayo yani sideedaba hadduu qof wax ku siiyo ku siiyo ku siiyo ku siiyo qofka waad jeclaanaysaa waa dhaqanka aadanaha si qaabka ilaahay u abuuray hadduu qof wax ku siiyo waad jeclaanaysaa qofku markaa hadduu gallad iyo lib kugu leeyahay haddii aanad waxba tari karin calalaqal agtaada lagu xuman maayo ka waran qof hadduu wax ku siiyo wax uu siiyo oo wixii uu ku siiyey aada u adeegsato saad isaga u dhibi lahayd kaa dadku waxay yidhahdaan waa maxay waa la-iin oo qof xun qof aad wax siinayso oo haddana wixii aad siinaysay ku talagalay inuu adiga kugu dhibo dhaqan xumada aynu inta badan ku dhaqanna ee ilaahay kula dhaqanna waa nooca ah ilaahay baa ina caafimaad ina siiyey waxa kalena siiyey hawadan leh wax walba leh wixii uu inagu nimceeyey buu wuxuu yidhi bes waad mahadsantay u inagu dhaha cibaadadu waa ilaahay aynu leenahay waad mahadsantay ilaahay aynu u mahadnaqayno halkaad ka mahadnaqi lahayd ayaad wixii uu nimco ku siiyey isaga macsidiisa ku adeegsatay saad isaga u caasii lahayd ayaad ku adeegsatay oo waxaad u faalku nabiyullaahi yuusuf markaa wuxuu leeyahay macaad allahi inahu rabbii axsana mahwaaya inahu laa yuflixu اaalimuun ilaahay baan magan galay rabbigay meesha way wanaajiye aalimkuna ma ma liibaano mufasiriintu tafsiir labaad bay saaraane waxay leeyihiin waxa uu isna xurmaynayaa ilaalinaya ninkan abaalka ku leh waayo ninkani markuu soo iibsaday wuxuu ku yidhi wiilkaa ilaali buu ku yidhi saa suuradda ilaahay kaga warramaya akrimii matwahu meeshaad dejinaysa iyo waxaasoo karaamee buu ku yidhi marka odaygaa guriga keenay oo kala dardaarmay reerkiiyo gabadha in ninka kan si fiican loola dhaqmo idan wuxuu leeyahay nebi yuusuf abaallaawo ma ihi ninkii sidaa ii galay inaan haweenkiisa u weydaarto inaan xaaskiisa u weydaartaa inahu rabbii buu leeyay inahu rabbii waa kii i barbaariyey oo axsana mahwaaya akrimii mahwaahu atii uu yidhiye waa axsana mahwaaya buu leeyay degaankaygana fiicnaysiiyey marnaba dulmihi maaya buu leeyay inahu laa yuflixu اظaalimuun idan nebiy llaahi yuusuf waxaa ilaahay tusaale qur'aanka ugu dhigay ee tusaalayaasha waaweynee nebi yuusuf laynooga soo siiyay ay ka mid tahay cifada weliba cifatu lisaan iyo cifatu farj labadaba nebi yuusuf waa laga soo naqlinaya walaaladiisii wixii la ogaa ku sameeyey ee yidhi tuub buu ahaa iyo in yasriq faqad sarqa akhun lahu min qabl ilahay wuxuu yihi faasaraha yuusufu fi nafsihi walam yubdiha lahu xataa inuu ku yidhaahdo waar tuuga wuu ka xishooday cifatu lisaan carabkiisuu dhowray halkana farjigiisuu dhowray markay aragtay inaanu oggolayn ayay waxay isku dayday inay kufsato inay xoogto arrinku haytan la ka soo dhaaf marka markaan xoog xoog buu maraya waxay isku dayday inay xoog ku qabato xal kale markaa muu hayo wuu cararay cagtuu miciin biday inuu ordo oo baxsaduu isku day isagoo ordaya iyana ay eryeyso oo marada dhabarka ay dilaacisay ayay odaygii guriga lahaa ku kulmeen albaabka markay albaabka ku kulmeenna arrintiiba way hogto waxay tidhi maa jazaau man araada biahlik suu-an ila an yusjana oo cadaabun aliim waa maxay abaalmarka bay tidhi ninka reerkaaga xumaha la doonay in la xidho iyadoo boqorka wadanku ama madaxweynaha wadanku haweenaydiisa lagu yidhaahdo ama waad la cayaaraysaa ama waa lagu xidhayaa hadduu boqorku xidhana saaad uga soo baxayso cidi garan mayso haddaad ah, boqorku xabsi kugu rido si aad uga soo bixi doonto iyana wax la garanaya maaha halkaa markay joogto nebi yuusuf rabbi buu ku noqday ilaahay buu baryaya muxuu ilaahay weydiisanayaa rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh iyadu fadalika aladii lumtunanii fiih walaqad raawatuhu can nafsihi faاstaxsan bay tidhi walain lam yafcal maa aamuru layusjanan haddii waxaan rabaa uu samayn waayo bay leeda waa la xidhi kuwa la duleeyeyna wuu ka mid noqon haddii lagu yidhaahdo xabsi iyo kala dooro hadda ma aha dumarka dhulkooda maraya iska dah halkan waxay joogtaa xabsi iyo qoyska boqortooyada inaad la tumataad kala dooranaysaa nebi yuusuf markaana xabsigu doortay inaan rabbi caasiyo ayaa wax walba ka xun buu leeyay saa daraaddeed wuxuu leeyay rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilay ilaahu xabsiga ayaa agtayda lagaga kalgacal badaya waxay igu yeedhayaan inaan xabsi galo ayaa ka roon buu leeyahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa marka weliba wuxuu uhi wailaa tasrif canii kaydahun asbu ilayhina waakun min aljaahiliin ilaahu haddaanad makrigood iyo khiyaamadood iyo dhagartooda haddaanad adugu i dhaafinin waa ay lagdayaan buu leeyahay akhirka hadday dhacdo taasina waxbagaratadan ku biiraya yaa jaahilah qof kastoo ilaahay caasiyaa jaahilah jahligu macluumaadka maaha cilmigu cilmigu macluumaad madaxaaga ku jira maaha cilmigu waa dhowrsan waa inta aad ku dhaqantaa cilmiga intaad rabbi kula weyn yahay ee aad maxaarimtiisa ka ka gaabsanayso ee ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nimco ku siiyey aanad ugu abaalgudayn inaad macsidiisa ku samayso saa daraaddeed buu nebi yuusuf wuxuu leeya ilaahu xabsiga ayaa dhaamo waxay igu yeedhayaan haddii aanad adigu idhowrinna waa jabaya ilaahay wuxuu leeyahy faاstajaaba lahu rabu fasrafa canhu kaydahun ilahay ducadii buu ka aqbalay ducadii markii laga aqbalay maxaa loo sameeyey xabsigaa la geeyey idan ducada laga aqbalay waa maxay xumaha iyo xabsiga xumaha xun marka kan xabsigani waa xal oo xumahaasaa ilaahay soo dhaafiyey dabeetana xabsaa la keenay xabsigaa ilaahay sii dhaafiyey oo maxaa laga dhigay madax ilaa u ka noqday wasiirka waddanka ka taliya ilaa uu markii dambe gaadhay waa dhowrsooniduu dhowrsanaadaa dariiqaa keentay u furtay haddaba ayuha ayuhalaxiba nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa man yadman lii bayna laxyayn wamaa bayna rijlayn yaa labadiisa daan inta u dhaxaysa i damaano qaadaya inuu ilaaliyo iyo labadiisa adin inta u dhaxaysa waa carabka iyo farjiga nebi maxamed baa wuxuu leeyahy kuma damaano qaadaya inuu carabkiisa ilaalinayo waanu xumo kaga dhawaaqaynin farjigiisa ilaalinayo waanu xaaraan ku doonanaynin hadday damaanadaa inagu la nimaadno nebi maxamedna wuxuu leeyahy adman lahu ljanna anna janno ayaanu damaanad qaadaya xadiidka bukhaari haddaa idinku saa samaysaan oo aa ballankaa ka soo baxdaan anna waxaan idiin ballan qaaday buu nebigu leeya alayhi salaatu wasalaam inay janno helaysaan idan dhowrsoonidu waa cibaada kaa habeenoo dhan taagan waad gaari kartaa haddaad carabkaaga iyo farjigaaga kuwa dhowro ka mid noqoto haweenkana waa kii nebigu yidhi haweenaydu hadday shanteeda tukato bisheedana soomto farjigeedana ilaashato ninkeedana adeecdo albaabada jannadaa la yidhaha kaa doonaysa ka gada jannadu sideed albaab bay leedahay albaaba dad gaaraa ka gala albaab mujaahidiintaa ka gala oo albaab asxaabu sadaqa ka gala oo albaab asxaabu salaabaa ka gala waa albaabo takhasusaadkaa kala leh albaab kuwa sooman baa ka gala baab irayaan abibakr markuu nebiga weydiiyey ma jiraa qof albaabadaasoo dhan ka gelaya wuxuu nebigu ku yidhi ha waxaana la arkaa inaad adigu ka mid tahay buu nebigu ku yidhi idan mansilada abibakr bay gabadhani ka daba tegaysaa waayo waxaa la leeyahay albaabkaa doonto abibakr wuxuu laha sideedda albaabba mid looga yeedhayaa ma jiraayo nabigu haa buu yidhi adigaa la insha allah adigaa ka mida buu tilmaamaya haweentanna waxaa la leeyahay ayu abwaabi aljanna baa la odhanayaa shita ka gad kaa doonto oo maxay samaysay waxay samaysay inay salaad tukatay oo soontay ninkeedana addeecday farjigeedana ilaashatay buu nabigu leeyay calayh isalaatu wasalaam ayuha alaxiba inaad farjiga dhowrtaa wuxuu ka mid yahay cibaadaadka baryada lagu aqbalo ma rabtaa inaad mustajaabu dacwa noqotid dadku waxay dhahaan niyo ilaahay in badan baan beriyo wixii aan weydiisanayay maan arag ma rabtaa in lagaa aqbalo saama jecesha in baryadaadu cinda allaahi maqbuul ay noqoto albaabada alle ay kuu furan yihiin waxaa ka mid a ah waxyaabahay ku furmaan qofkoo wuxuu cunayana ilaaliya farjigiisana ilaashada nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay saddex nin oo safar galay oo buur roob ku helay oo god galay godka intii ay ku jireen buuraleyda roobku markuu helo ay biyuhu shubmaan dhagxanta waaweyni way daataan qaar buu ciid yara haysuu qodaa dabeetana dhagxanta way soo dulundulcoodaan nimanku godkii ay roobka ka galeen ayuunbay dhagax ku soo dulundulcoodayo afku ka daboolay buur cidla ah god ku yaal oo dhagax kugu dumay oo wax ku ood safar ahayd oo cid ku tabaysa iyo cid ku helaysaa toona aanay jirin la mobile baan jirin walaa wax kalaan jirin suu ninkani uga baxa xeelad kale markan dhammaata ayay saddexdii nin yidhaahdeen waryaa nin walowba bal wixii aad is leedahay camal wanaagsan buu hayo ilaahay aada ugu dhowaanaysay alla ku bari saddexdii nin mid waliba camalkiisuu ilaahay ku bariyey miduu wuxuu ku baryay rabbigii inuu waalidkii adeeci jiray oo xataa maalin maalma ka mid a xoolaha markuu soo xareeyo carruurtiisa iyo reerkiisa intaan waxsiin ayuu waalidkiiyo da-a waxsiin jiray maalintii dambaa xoolihii fogaadeen goor dambuu yimi uu soo lisay markuu la dil yimi buu u yimid labadiisii waalidoo hurda dabeetana wuxuu is yidhi carruur iyo cidtoona waxaa siina waalidka u horraysi uu la dul fadhiistay inta badan dadka waaweyn hurdadoodu dawaska labaatan labaatan daqiiqo qofku markuu daa gaadho wuu yaro seexdaa waa soo toosaa wa yaro seexdaa waa soo toosaa ninkan ilaahay baa ku itixaamay waaba soo toosi waaye sidoo uula dul fadhiyey caanihii baa waabuu u beryey caanuu xalay lisay oo islahaa mar uuna indhaa kala qaadaan hana toosinin hurdadooda ha iska hurdaan laakiin markay indhaa kala qaadaan aad siisid buu lahaa dabeetana waagaa ugu baryay siduu ula dul fadhiyay dabeetana ilaahay buu baryaya wuxuu leeya yaa rabbi waad ogtay inaad dartaa sidaa u samaynayay oo aan waalidkay sidaa ugu samafalayay ilaa u dhagaxaa naga fay buu yidhi dhagaxii inbuu hanqada laakiin in laga bixi kara maaha mid kalea ilaahay baryey wuxuu ku baryey inay shaqaale u shaqeeyeen oo dabeetana xoolahoodii u siiyey oo midi uu ka tegey xoolihii uu midi qaadan waayey oo ninkii iska tegey oo beri dambe uu soo noqday oo yidhi war iyo xoolahayga isii wixii aan kuugu shaqeeya isii dabeetana xoolo buur dhan daaqaya ayuu yidhi aiga halkaa daaqayo o dhan adaa le kaxayso war igu cayaarina intii maalintayduuna shaqaystay intayduuna sii buu leeyahy wuxuu yidhi intaadii intaad shaqaysatay xoolihii aan rogrogayay ku biirtay dabeetana intaasay kuu goysa wixii aad ka tagtay wakaase ilaah waan ogtay buu leeyaa ammaano daraaddeed ninkaa waxoogaaga yar ii dhiibtay wixiisii intaan u badiyey oo u rogrogay inaan adiga daraadda u siiyey waxaasoo adduuna ammaanu sheeganaya ilaahu naga fayd in kalea ilaahay ka fayda weli lagama wada bixi karo saddexdu xadiis wa kala horhoraysiinayaaye siduu kala horreeyey umaynan sheeginin kanka saddexaad wuxuu sheeganayaa gabadh in adeertiiya oo uu jeclaaday inay jirtay dabeetana gabadhaa inuu isku dayo si kasta inuu ku helo way diidday gabadhii diiday oo abaari ku dhacday oo baahan baa u timi markaan abaar baa hayso waa baahatay dabeetana wuxuu yidhi isukay dhiib xoolana waan ku siinaya wuxuu u ballan qaaday inuu nuskiilo dahabu siiyey nuskiilo dahaba ah. nuskiilo dahabi waa imise wa waa kuusa oo lacaga wa xoola u badan nuskiilo dahaba buu siiyey inay isu dhiibto gabadhii waa hanjabtay waa iska aqbasha laakiin haddana weli ilaahay bay xasuusantay baahina waxan way ku kaliftay iyadoo dahabkiina haystaba waxay ku tidhi waryaa war ilaahay ka boqo oo meeshaasi waxaan xalaal ahayn ha ku goyn ittaqi llaaha bay ku timi ereygaasaa madaxiisa galay ittaqi illaah war hooy ilaahay ka cabso ayay ku tidhi dabeetana maradiisu dib u xidha wuu iskaga tegay dahabkiina wuu siiyey xumihiina waxaa ka kaxaysa in lagu yidhi maxay ittaqi illaah ilaahay ka cabso ilaahay buu baryey ilaahay camalkaasu ku baryaya ilahu adiga daraada inaan zinadaa uga tegay dabeetana ilaahay dhagixii uu ka fayday idan saddexdan nin mid ka mida ducadiisa waxa lagu aqbalay maxay inuu farjigiisa dhowrtay qiso kale oo xagga haweenkaana aan mid sheega ma nabiyullaahi ibraahim ayaa hijrooday isagoo ay la socoto haweenaydiisii saaro la odhan jiray saarina gabadh qurux badan bay ahayd waa nebi isxaaq hooyadii iyagoo hijradoodii wata ayay ku soo baxeen meel boqor boqorrada ka mid uu ka taliyo boqor aada u dhaqan xun buu ahaa gobolka uu ka taliyo gabadh qurux badan haddii la arko waa in isaga loo geeya gabadh kastoo qurux badan boqorku waa inuu la seexdaa waa in loo geeya nebi ibraahimoo safaro haweenaydiisiina wata haweenaydiisuna oo gabadh qurux badanoo saare la idhaahdo ayay meesha yimaadeen dabeetana nebi ibraahim baa gabadhii laga qaado boqorkaa loo geey nebi ibraahim baa loo yeedho wuxuu ku yidhi man haadihi lati macaka waar kula socotaa maxay nebi ibraahim wuu ka cabsado wuxuu yidhi waa walaashay dabeetana waa la soo daayay iyaduu yidhi keena nebi ibraahim iyadii buu la hadle wuxuu ku idhi nawaa walaashay baan ku idhiye haybeenini gabadh kasta oo aroosuu ninkani qaataa waxaan ku idhi waa walaashay waanad og tahay dunida meeshan aynu joogno maanta labadeenna unbaa wax muslima jooga innagunbaa walaala cid kale oo aynlo walaalle ma jirto ee eh, haybeenina sidaa adna yeel buu leeyahay adna waa walaalkay dheh waa loo keenay markii loo keenay ayay tidhi in yari suko waa weysaysatay dabeetana salaad bay tukatay dabeetana ilaahay bay baratay ilaahay maxay ku baryaysaa allahuma in kuntu aamantu bika wa birasuulik wa axsantu farji u fiirsa tacbiiqa waxay leedahay ilaahayow haddaan adiga ku rumeeyey oo rasuulkaagii rumeeyey oo farjigayga aan ilaashaday ninkayga mooyaane aan cid kale weligay taaban falaa tusallit calaya hada alkaafir ilow gaalka ah igu ibtilayn waa weysaysatay waa tukatay ilaahay bay bariday ilaahay waxay ku baryaysaa iimaanuha billaahi wa birasuuli rumayntay alle iyo rasuulkii rumaysay iyo dhowrsanideeda inay farjigeeda dhowratay oo aanay ninkeeda mooyaane weligeed cid kale arag ilaahu gaalka ahaygu itixaamin bay tihi baa suuxay markuu suuxay nafti isugu timi waa labadooda ayaa is tidhi hadday nafta ka baxdana soo la maayo iyadaa dishay ilaahayow haygu dilin bay tihi ila waxaa ka baqaysaa hadduu dhintana in loo qabsado oo la yidhaahdo iyadaa dishay haddana ilaahay bay barido waxay tidhi ilaahu kici wuu soo kacay axmaq ah, buu ahaaye markaasuu haddana isku soo maqiiqay war bal yaro tiro waa weysaysato waa tukatay salaad kalay gashay mar labaad bay ilaahay bariday markay ilaahay bariday intii legalle ku bariday haddana dib u suuxay naftu markay qabatay ba istiri war haddana waa laguu qabsan doonaa ilaahay bay weydiisatay inuu kiciyo waa soo kacay riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamay mar saddexaad ba haddana isku day ilaahay bay haddana bariday waa miyir beela waa suuxay haddana ilaahay bay bariday inaan loo qabsanin ee uu ka kaco uu ka kacay mar saddexaadkii markuu arkay inaan waxba u suurtagal ahayn ayuu wuxuu yihi shaydaamad bay noo keeneen dabeetana haajara nebi ismaaciil hooyadii ayuu ku daray wuxuu ihi taasina ha kuu shaqayse kaxayso nebi ibraahim taana qaada buu yidhi waliba shaqaalaha kuu noqotee kaxayso waa haajara nebi ismaaciil gabadha hooyadii noqon doonta waa ninkan baa markaa soo siiyey nebiyullaahi ibraahim xagga kalena nebi ibraahim bay u timo wahuwa qaa'imun yusalli isna isagoo taagan oo ilaahay baryaya iyana way taagnayd oo ilaahay bay baryaysay isna xagga kale kaleu taagan yaho salaadu taagan yahy oo rabbigii baryaya in ilaahay haweentiisa uu u badbaadiyo idan ayuha alaxiba waxaan leenahay haddaad rabto in ducada laga aqbalo waxyaabaha ducada lagu aqbalo waxaa ka mida markaa dhowrsanida farjigaaga uu dhowrsanaaday kuwii godka galayna ilaahay kurbada waa kaga fayday gabadhii boqorka dhami uu ka kahaystayna ilaahay subxaana wa tacaala uu ku badbaadiyey waxaa kusoo koobaynaa marka dhowrsoonidu diintay ka mid tahy waxyaabaha jannada lagu galay ka mid tahy waxyaabaha firdowsila calaa lagu helay bay ka mid tahy waxyaabaha qur-aanka ilaahay nebigu ammaanay nebi yuusufaha ku ammaanay bay ka mid tahy haweentuu ammaanee maryamata bnu cumraan ilaahay ku ammaanay bay ka mid tahy walidaalik qofka muslimka ahi waa inuu dhowrsanaadaa inuu dhowrsanaadaana muqadamaad bay u baahan tahay kow calaaqadaad ilaahay la leeday waa inay xoogan tahay haddii kale shaydaanku kuu tuufsanaya rabbiga iyo weynidiisa iyo cadamadiisa inaad xasuusantay janno iyo naar inaad rumaysantay man kaana yu'minu biاllahi walyawmi alaakhir baa uu nabigu leeyay markii ilaah iyo rasuulba rumaysanay sidaa ha yeelo qur-aanka ilahi wuxuu leeyay dalika yucadu bihi man kaana yuuminu biاllahi walyawmi alaakhir saas waxaa lagu waaninayaa kuwa ilaah iyo rasuulba rumaysan iyo maalinta aakhiro idan inaynu dhowrsanaana waxay u baahantahy idin dhex maraya haweenkii nebigu qabay maxaa lagu yidhi falaa takhdacna bilqowli fayaطmaca aladii fii qalbihi marad hadalka ha jejebinina hadday noqoto inaad dumar wada hadashaan si rasmiya ula hadal oo sida rasmiga ah iyo hadalka wax ku lifaaqayin waa kala laba qofku markaanu dan lahayn gabadha dukaanka markay soo gashay alaabta laga iibina waa imisa iyo waa intaasaa lays idhaahdaa waa hadallaan dan laga lahayn laakiin haddaad hadalka jajabiso bal warramayo reerihiisay ahaayeen war kala aad bilowdo wa maaha maaha ariiqii saxaa ilaahay markaa ah haweenkii nebi moxamed qabay waxaa lagu yihi falaa takhdacna hadalka ha jajabinina baa la yidhi ma aamusaa lagu yidhi maya waqulna qawla macruufa baa ilaha hadal fiican dhaha hadla baa la yidhi laakiin hadalka jajabani ma banaana waxaa la faray haweenku si ay u dhowrsanaadaan iyona inay xijaabtaan asturkooda inay qaataan waxaa la faray quruxdooda inaanay debadda soo dhigin walaa tabarajna tabaraja aljaahiliyati luula sidii dadkii gaalada hore isu soo bandhigi jirtay ha soo bandhigina baa layihi waxaa la faray si miyirle inay u socoto oo maxaa la tilmaamayaa cagaar dhulka ha ku garaacina iyo waxaa gashantii dunidaynu maanta joognaana waa alcaksu almuqriyaat waxa la yidhahdaa jira waxaa jira niman ay yidhaahdaan style engineering or design engineering waa dad yago u lacagta badanle maxay ka shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan si dadka loo lumiyo waxa la ogayay qofka bini aadamkaa ah ee ninka ah waxay yidhaahdaan daymadiisa maskaxeed waxa ugu badana soo jeediya waa qof dumar ah qofka dumari waa waxa ugu badan bay dhaahdaan ee intibaaha qofka soo jeediya markay taa ogaadeen ayay u adeegsadeen waxa xun oo dhan haddii taayir la raxayaysiinaya imika tv-ga gabadh qaawo baa horta soo boodaysa gabadh iyo taayir maxaa ka dhexeeya waxay ahayd haddii la raxayaysiinaya gaadhi dheerayn iyo waxaa in layna tusaba ahayd wax kasta oo la xayaysiinayo mostly cidda waxayaysiinaysa waa qof dumar ah waay waxaa la ogayay ragoo dhami inuu dumar eegayo waa wax ilaahay ku abuuray ragoo dhami inuu dumar xaggooda eegayaa loogeey waxay ogyihiin kabaha raggu iyo kabaha dumarku lama odhan kab iyo kab weeyaan isku nooca nooc lama kala nooc dumarka kab dheer baa la sudhaa kab kastoo dumarku leeyahin inta badan waa ka cidhib dheertay kabta ragga waayo waxaa la rabaa tamaayo markay soconaysa inay dheeldheelido haday si caadiya u socoto jirkeedu dee si degan buu soconaya laakiin in balanska la lumiyo ay deeldeelida kabtan fiiqan loogu xidha kabaha dumarku inta ugu badan le dhammaantood way sanqadhaan kabaha ragguse ma sanqadhaan nin hadduu dhabarkaaga marayo garan maysa gabadhi hadday maraysa laakiin haanadaa bay ku leedahay way kan waad maqlaysaa qodho qodho qodho qodho waad soo jeesanaysaa yacni waxa kan bilaash looma samaynin waxaan la wado oo dhami waa in xumaha la faafiyo waa muqriyaad waa wax allaaliya wixii qofka ninku markuu xaragoonayo xataa ka gaalkaa markuu xaragoonayo jidhkoo dhan buu asturaa ninku waa inuu suud xidhaa kood xidhaa tay xidhaa meel muuqataaba ma jirto intan yare wejiga mooyaane gabadhu laakiin markay xaragoonayso maxaa lagu sameeya bal nin iyo gaal iyo gabadh nin iyo gabadh gaaloo xaragoonaya labaduba arag gabadhu mara gaabano ama goonno halkan joogta ama mid tafta ka dilaacsanoo halkan joogta ama mid naasa ka dilaacsan maradu iyadu ma astura ninku se wuu wada asturany waa cagsigii labada raggaa cawro yara waxay ahayd in dumarku maxay ay asturnaadaan diimahoo dhammina dumarka way asturaan ma jirto diin dadka aa dumarka qaawisa diimihii samaawiga ee la yaqaana idan waxaan uga dan leeyahay muqhriyaadku hadda way sii tiro bateen gabadhu waxay noqotay wax lacag lagu raadiyo silca wax la iibiyo gabadh kasta waxa la raadiyaa marada meesha ay u qurux badantahy markaa tii kelyaha u qurux badan le kelyaha la dalooliya tii naasaha u qurux badan le naasaha loo dalooliya tii luqunta u qurux badan le luqunta tii qaarka hoose u qurux badan le qaarka hoosa loo jeexjeexa gabadhu halkay u qurux badantah waa inay banaanka timaadaa that style designkan lagu sheegaya waa intaa waa inuu injineerkan wax sawirayaa garan karaa qofta dumaree halkaa u qurux badan lesay quruxdeedii usoo bandhigi lahayd idan ayuhal axiba dhul gaaleed baa joogtaan waa marka koowaad meel aan zimanadu ceebba ahayn baa joogtaan waa marka labaad waa marka saddexaad ee idina qariib baa tihin meel aydan ceeboobeyn baa joogtaan waxaa u baahantihiin inaad dhowrsanaataan inaad diintiina dib ugu noqotaan waxay u baahantihin inaad garataan inay diintay rabbi loogu dhowaado janno lagu galo waxa kale dhowrsanidu inay diintay ilaahay loogu dhowaado subxaana wa tacaala walidaalik waxaa layna afaray si dadku u dhowrsanaada wixii guursan karayo guursada baa layidhi yaa macashira shabaab man istataaca minkum ulba'a falyatazawaj nin kastoo dhallinyaro guursan karo guursaa layidhi waxaa layna faray inta wax haysataa xataa kuwa kale inay guurka ku ugu gargaaraan waanfixu layaamaa minkum wasaalixiina min cibaadi u guuriya baa la yidhi kuwiinan wax waa baahi bini aadama buuxiya idan warka waxaan kusoo koobayaa wiil kastoo yidhaahda waan isxejin kari waaye aakhire nebi yuusuf baa ku markhaati furaya in la isxejin karo gabadh kastoo tidhaahda waan isxejin kari waaye maryamo aakhira ku markhaati furaysa lays xejin karo laakiin maxaa loo baahan yahay iimaankaagu inuu xoogoobo meelaha fitnadana inaad ka dheeraato oo dhulka khayrka iyo wanaagu yaallo inaad u badatid salى اllahuma عalى muxamadi وعalى wa وصaxbi وsلم والxamdu لilaahi رab العaalamiin